alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray suuratu almaa'ida tafsiirkeedaynu ku soo jiray waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabaynaa aayadda shan iyo toban iyo lix iyo toban oo laqbadii koowaad aynu marnay ilaahay wuxuu la hadlayaa ahlu kitaabka waxaanu u sheegayaa inuu u yimi waa rasuululahi muxamed sala allahu aleyh wasalam rasuulkaasina caddaynaayo wax fara badan oo ka mida waxyaalahay qarin jireen ashyaada qaarkoodna aanuu caddaynayne ka tegaayo laakiin wax badan uu caddaynaayo umuurahay qarin jireen qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin xagga allah waxaa idinka yimi nuur iyo kitaab yacni bayina oo waadixa ama mubiin oo wax caddaynaayo allahna waa ku hanuuninayaa kitaabkaas ciddii markaa raallihashiisa raacda bimacnaa rumaysa waddooyinka nabadgelyadu ku hanuuninaya wuxuuna ka bixinayaa mugdiyaalka mugdiyaalka waxaa soo gelaya wax alla wixii xumaa hadday gaalnimo tahay hadday munaafiqnimo tahay hadday faasiqnimo tahay yacni waxaasoo dhan buu ka saaray hadday jahli tahay wuxuu u saarayaa nuurka nuurka iimaanka iyo taacada ayuu u saarayaa iyo cilmiga allah waxau yidhi yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow alyahuuda waalnasaaraa wuxuu u jeedaa oo macnuhu ku dhacayaa yuhuudda iyo nasaarada yuhuudda iyo kiristaanka qad jaa'akum marka alkitaab baa la yidhi laba kitaab bay kala lahaayeen qolana kitaabkii towraadeed bay u nisbe sheeganaysay inay haysato oo rumaysan tahay qolna kitaabkii injiileed marka ahlalkitaabi baa la yidhi alkitaabna waa mufrad waxaase loo jeedaa asha ku jirta ayaa jinsiye ahoo jinsal kitaab bay u dhacaysaa labadii kitaabba waa soo gudagelayaan labadii kitaabba waa soo gelayaan qad jaa'akum xaqiiqee waxaa idin yimi rasuulunaa rasuulka yagii baa idin yimi rasuulka allah baa isu tiiriyey maadaamuu isagu soo diray ayuu markaa yidhi waa rasuuluna muxammadun sala allahu alayh wasalam oo muxamed ah yubayinu lakum xaaluu idin caddaynaayo idin yimi waa jumla xaaliya rasuulkaa laga xaalaynayaa yubayinu lakum xaaluu idin caddaynaayo idin yimi kasiiran wax fara badan idin caddaynaayo mima kuntum tukhfuuna oo ka mida wixii ahaydeen qaar qariya min aladii kuntum tukhfuunahu waxyaalo badan oo ka mida waxyaalaha ahaydeen qaar qariya ayuu markaa idin caddaynaya oo muujinaya tukhfuuna waxaa looga jeedaa taktumuuna aa qarinayseen waxaa markaa laga tilmaamayaa inay markaa aynay sheegayn muujinayn min alkitaabi xaal waxa aa kitaabka ka mid yahay altawraati walinjiil tawraad iyo injiil uu ka mid yahay waa jinsiga kitaab uu ka mid yahay oo labadii kitaabba soo gelayaan sidaynu horaba u sheegnay yo ahlal aynu ku sheegnay ka aayati rajmi sida aayaddii rajmiga sheegaysay qofkii guur hore soo maray guurkaana guur saxiixa ahaa galmana ku sameeyey kadibna sinaystaa sharcan waxaa la waajibiyey in dhagax lagu dilo rajmigu waa taas dhagax baa lagu arjumayaa marka aayaddii rajmiga sheegaysay waxay ka mid ahayd waxyaalahay qarin jireen kitaabkii waa ku taallay kitaabkii towraadeed laakiin waa qarin jireen saas aawadeed nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la soo agmariyey laba yuhuudi oo sinaystay oo deed la jeedlaayo dameerna la saaray wejigana loo madoobeeyey lana garaacaayo waa xeer iyagu ay dejisteen weeyaane oo ay ku beddeleen xukunkii sharciga ahaaye ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lasoo agmariyey saddexdaa arrin baa lagu samaynayey aljaldu waaltaxmiim waaltajbiya aljardu waa garaac ataxmiimna waa weji madoobayn atajbiyana waa in dameer la saaro si maqluuba loo saaro bimacnaa xagga wejiga dameerku u jeeda mooye qofkan waxaa loo jeedinaya xagga dambea loo jeedinaya dabeedna waa lagu kaxaynaya sidii caadiga ahee dameerka markaa iyo daabadda loo kori jiroo kale loo saari maayo xagga dambea loo jeedinaya marka dameerkuna gees buu u jeedaa isaguna geesta kale u jeedaayo dambe cuquubada caynkaasa ama xeerka caynkaasay dejisteen kaasaynay ku qaadi jireen qofkii sinaysto waxay yidhaahdeen dhagaxa dee laguma diri kara bay yidhaahdeen ta kale ciqaab dadkao dhan lagu wada samayn kara ma aha ya marka maadaamay sidaas tahay waa in markaa yacni xeerka noocaasa waa in markaa la asixiyaa xeerkaas markaa lagu heshiiyaa qof walbana lagu fuliyaa oo zinada markaa ku dhaca markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi haakada tajiduuna fii kitaabikum ma saasaa kitaabkiinna ku haysaan qaaluu nacam waxay dhaheen haa waa iftiraac cala allah allahay ku been abuuranayaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxau tilmaamayaa inay yidhaahdeen haa yacni saasaa kitaabkayaga ku sugan marka kitaabkii baa la yidhi la kaalaya qul faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin kitaabkii towraadeed bay keeneen markay kitaabkii towraadeed keeneen ayaa aayaddii rajmiguu suulka saara wadaadkii yuhuudiga ahaa ee kitaabka waday suulkuu saaray aayaddii rajmiga fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha wuxuu akhriyey waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeyaba waa akhriyey cabdullaahi ibnu salaam baa yidhi yaa rasuul allah aayadda rajmigu waxay ku taallaa halkuu suulka ku haya ayay ku taallaa ee suulka ka qaad ku dheh markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi suulka ka qaad waa ka qaaday fa idaa aayatu rajmi taluux waaba aayaddii rajmiga oo cad waaba aayaddii rajmiga oo cad marka waxay ka mid tahay waxyaalahay qarin jireen wa sifatihi waxaa ka mid a ah sifada nebiga sala allahu alayh wasalam oo iyadana way qarin jireen labada tusaaleba waxay u dhacayaan xagga markaa yuhuudda xagga markaa kiristaankana culamada qaar waxay u tusaaleeyeen bushaaradii nebi ciise ku bushaareeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakada sifada nebigana sala allahu aleyh wasalam inay markaa injiil ku sugnayd yadana waa loo badiya wa yacfuu can kasiir wuxuu cafinayaa in badan oo ka mid ah waxyaalaha qarin jirteen ay min daalika ashyaada qarin jirteen ka mid ah waa cafinayaa waxaa loo jeedaa ma muujinaayo iyada ma caddaynaayo maxaa afkii looga cabbiray waxay culammada qaar yidhaahdeen dee waxay qarin jireen in la muujiyaa nooc fadeexadaa ku jirta marka dee fadeexaddiina waa nooc cuquuba ah marka kaannahu taa laga tilmaamaayo inuu markaa dee waxa weeye cafwii lagu itlaaqay falaa yubayinhu ma caddaynaayo idaa lam yakun fiihi maslaxatun haddayna maslaxa ku sugnayn in laftii daaxukum inaa fadeexadoodan mooyaane wax kale haddaynay ku sugnayn oo faa'iide ahi waa iska daynaya waxba markaa ma muujinaayo ma caddaynaayo qad jaa'akum xaqiiqee waxaa idin yimi min allaahi xagga allah idinka yimi nuuru nuur huwa nabiyu sala allahu alayh wasalam waa nebiga wa kitaabun iyo kitaab baa idin yimi calaa hada waxay noqonaysaa nuurkiiyo kitaabku inay kala duwan yihiin marka saa lagu fasiro laakiin haddii nuurka lagu fasiro kitaabka laftiisa in loo jeedo waxay noqonaysaa laba shay oo isku markaa mid ah in markaa sifadoodu inay kala duwan tahay laba sifoo kala duwan in laysku cadfayo oo shay keliyii leeyihi addilaha nuurkuna waa kitaabka kitaabkuna waa kitaabka haddii sidaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa yacni markaa ikhtilaafu sifaatkii in la dejiyey ama markaa lafdiga ikhtilaafkiisi in la dejiyey mansilata ikhtilaafi almusamayeyn qad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimi min allahi xagga allah idinka yimi nuuru nuur baa idin yimi huwa nabiyu sala allahu alayh wasalam waa nebiga wa kitaabun iyo kitaab baa idiimi kitaabkaasoo mubiinun qur'aanun qur'aan baa idiimi qur'aankaasoo mubiinun bimacnaa bayinun daahir yacni markaa cad oo daahir ah ama mubiinun wax caddaynaya abaana laazim iyo mutacadday labadaba leedaho abaana waa caddeeyey abaana waa caddaaday labadaba waa la yidhaahdaa marka haddii loo fasiro tii laazimka ahayd waxay noqonaysaa mubiin bimacnaa bayin waa kitaab cad oo bayin oo waadixa ah. haddii loo fasiro tii mutacadiga ahaydna waxay noqonaysaa kitaab yani wax caddaynayo wax muujinaya oo xaqa iyo baatilka kala caddaynaya yahdii bihi illaahu man itabaca ridwaanahu subula asalaam yahdii waa hanuuninaya bihi ay bisababi alkitaab kitaabka sababtiisa wuxuu ku hanuuninaya kitaabka wuxuu ku hanuuninaya allaahu allah man itabaca ridwaanahu ka raalli ahaanshihiisa raaca ayuu ku hanuuninaya ridwaan iyo rudwaan yacni marka masdarku labada mid walba waa laba luqo qur'aan ahaanna labadaba waa la akhriyey mawdic kastay qur'aanka ku timi ra'da in la godo iyo in la hoos dhigo bian aamana wuxuu raallihaanshaha ilaahay ku raacay bian aamana inuu rumeeyuu raallihaanshaha ilaahay ku raacay subul asalaami wuxuu ku hanuuninayaa waddooyinkii nabadgelyada duruqa salaamati nabadgelyada waddooyinkeedii ayuu ku hanuuninaya oo waddooyinkii laga badbaadayey naarta laga badbaadayey iyo baadida laga badbaaday marka asalaam wuxuu u fasiray macna salaama in loo jeedo tafsiir kale waxaa lagu fasiraa subul asalaam ay yani waxa uu ilaahay ku hanuuninayaa subul asalaam bimacnaa waxa waxaweye subul allah allah waa assalaam asmaadiisana assalaam baa ka mid ah waddooyinka ilaahay buu ku hanuuninaya waxaana laga tilmaamayaa duruqda khayrku leeyahay iyo noocyada khayrka ee faraha badan leh ee waddada ilaahay ku sugan baa laga soo qaaday mid walba in gaarkiisa markaa laga dhigay ka annahu sabiil gaara u yahay hmm. laakiin markaa sabiilullahi waa mid keliya laakiin midkii keliya wuxuu koobsanayaa dee acmaal badan oo khayr oo kala duduwan oo mid walba qofku uu markaa ku helayo khayr ku helaayo ama janno lagu geli karo ya waatuu imaamu nawowi baabaysto oo riyaad saalixiinkiisa baabu kasrati turuqi alkhayr dariiqyada khayrku farabadnida ay fara badan yihiin dariiqyadii khayrkii mar waa salaado mar waa soomo mar waa zako mar waa xajo mar waa sadaqado mar waa amru bnu macruuf mar waa jihaad mar waa dikri wahaakada waa amila tusaalayaashaynu sheegayno marka subula salaam in loo fasiro oo looga jeedo uun sabiilullaahigii yani markaa duruqda badan ee khayrka u koobsanaayo iyo anwaacda badan ee khayrka u koobsanayo sabiil asalaam in lagu itlaaqay lagu magacaabay iyadoo sabiilka ilaahay uu mid qura yahay ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih si kaloo saddexaad waa loo fasiray oo waa in la yidhaahdo subul yacni subula daari salaam daarta ilaahay oo jannada ah waddooyinkeeda oo daar la qadaro daari salaam oo jannada ah wadooyinkeedii sidaana waa loo fasirayn calaa kulli xaal alfaadda kala duwan laakiin macnuhu waa isku mid mm, macnuhu waa isku mid dariiqyada lagu badbaadayaa waa sabiilka ilaahay ee markaa turuqa khayrka faraha badan le koobsanaayo waana dariiqii markaysagaa dariiqyadii jannada loo maraayo ee lagu badbaadayo salaamaduna taasay ku jirta wa yukhrijuhum waa ka soo saaraya ilaahay min adulumaati mugdiyaalkuu ka soo bixinayaa alkufri gaalnimada iyo fisqiga iyo macaasida bidaca yacni waxaasoo dhan buu ka soo saaraya ila nuuri nuurka iimaanka iyo taacaduu usoo saaraya ila aliimaani iimaanku usoo saaraya biidnih wuxuu ugu soo saaraya biiraadatihi doonistiisa ayuu ugu soo saaraya yacni u waafajinaayo ama biiraadatihi doonistiisa marka iraadadiisa sharciga ama iraadadiisa qadariga iraadadiisa marka sharciga haddii la yidhaahdo wuxuu ka dalbaya ka doonaya inay markaa nuurka u soo baxaan laakiin iraadada qadariga in loo fasiraa sii fiican marka oo la yidhaahdo yacni marka qadaraadda u qadaraayo oo uu la doonaayo hanuunka iyo wanaagga oo u waafajinaayo laga tilmaamayo biiraadatina biidniha ay u dhacayso idnigiisii qadariga idniga ilaahay loo tiriya inagii hore usoo sheegnay marar badan inuu noqdo alidnu sharci iyo alidnu alqadari wa yahdiihim ilaahay waa hanuuninayaa ilaa siraatin mustaqiim damaa'irtani waxay u noqonayaan wa mankay u noqonayaan man ittabaca ittabaca faacilkeedu huwuu noqonayaa manku u noqonaya wa yukhrijuhum damiirka hum damiirka haada mimka waa calaamat ljamciye wuxuu u noqonaya manku u noqonaya wayahdiihim damiirka haada wuxuu u noqonaya isaguna manku u noqonaya laakiin marna waa la ifraadiyey damiirka loo celinayo manka man itabaca ridwaanahu itabaca huwa marka mankay u noqonaysa waxaa loo ifraadiyey biictibaari lafdi xagga lafdiga iyadoo laga eegaayo oo man xagga lafdiga waxay ka tahay mufrad xagga macnahana cumuum bay faa'iidaynaysaayo jamac bay ka tahay marka marka la jamcinaayo wayukhrijuhum iyo wayahdiihim waxaa markaa damiirka loogu celinaya bictibaari almacna xagga macnaha iyadoo marka la eegaayo ayaa loogu celinaya wayahdiihim waa hanuuninayaa ilaa siraatin waddo intii ka ahaatuu ka hanuuninaya siraadka waxaa la yidhaahdaa asal ahaan waa yani dhuuntii baa laga keenay saridtuhu ama saradtuhu waxaa la yidhaahdaa waan liqay haddama aragta marka hungurigan wax lagu liqo baa asal ahaan la yidhaahdaa laakiin markii dambe maxaa loo gudbiyey waddada toosan baa siraad lagu itlaaqay waddada toosan ee waddo ka dhowey aynay jirin etoobiyaha ah baa carabtu waxay ku itlaaqeen siraad waxay waafaqsan tahay sida soomaalidu bay yidhaahdaan waddadaasi waa dhuun dhuun ya waddada toosane markaa dhow ee waddo ka dhowe aynay jirin aadna u toosan waxaa la yidhahdaa dhuun baa la yahay waddada marka siraadu waxay ku fadhidaa dhuuntii bay ku fadhidaa hmm, waa waddo dhuun ah toobiye ah markaysaa midka yani toosanoo mid ka dhowe ayna jirin wa yahdiihim ilaa siraatin mustaqiim wadda toosan intii ka ahaatuu ka hanuuninaya diin alislaami diinka islaamka ayuu ka hanuuninaya siraatka mustaqiimku waa diinka islaamka weeye marka waxaa laynoo soo sheegay ciddan uu ilaahay sheegay inuu hanuuninaayo oo uu kitaabka ku hanuuninaayo waa cidda raallihanshaha ilaahay raacday ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa waa cidda rumaysay marka wuxuu ku hanuuninayaa waddooyinkii nabadgelyada sida hadda jalaaliinkuba sheegaan bacdi kale waxay yidhaahdeen man itabaca ridwaanahu waxaa loo jeedaa kii loo qadaray raalli ilaahay inuu raaci doono ayuu allah ku hanuunaya waddooyinka nabadgelyada waayo hadduu raalli ilaahay raacay dee waxa weeye xaaladda caynkaasa qowl qariib ah culamada qaar baa yidhi xawaashida qaar aan ku arkay yacni isagu dee hidaayo uma baahna lakiin wejigaas sax maaha qofku mar walba wuxuu u baahan yahay hidaayo u baahan yahy yani waxa weye saacad kasta iyo daqiiqad kasta iyo sakan kastaba wuxuu u baahan yahay hidaayo hanuunin buu u baahan yahay inuu hore u hanuunsanaa ma aha inuu markaa wakhtiga soo socda hanuunka inaan u baahnayn hidaayada hore markay xaasilka tahay ma aha marka waxawe hidaayada uu dalbanayaa taxsiilu xaasil waayo wakhtiga mustaqbaligee soo socda hidaayada xaasil ma aha hidaaye aan joogin weeye marka dawaamka hidaayadu daa'imayso korarka hidaayadu kordhayso ila hidaayadu waa korodhaa ya waladiina ihtadow zaadahum huda soo ilahay ma odhan kuwa hanuuna ee hanuunka iska doondoona ilahay hanuun buu u kordhiyaa ya hidaayada kordhaysaa waa iimaan kordhaya aliimaanu cinda ahli sunnati yaziid wa yanqus iimaanku ahlu sunnaha agtooda waa kordhaa waana nuqsaamaa waa ziyaadaa hadda maarata bal culammadu waxay yidhahdeen mas'ale kasta waxay u baahan tahay hidaayo alimaam axmed ibnu xambal waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi qofku hidaayadu uga baahi badan yahay cuntada iyo cabitaanka oo siduu cuntada iyo cabitaanka ugu baahan yahay oo aan uga maarmayn ayuu markaa si ka badan buu ugu baahan yahay hanuunka ugu baahan yahay wakhti kasta wuxuu u baahan yahay in la hanuuniyo masale kasta wuxuu u baahan yahay in lagu hanuuniyo nebigu muxuu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaq ilahu igu hanuuni waxa la isku khilaafay xaqa waa ducadii markaysaga qiyaamu leylka markuu kaco oo istiftaaxa ka dhigan jiray ducada ugu badan ku ducaysanaa waa maxay waa hidaayada ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri ilmaqduubi calayhim wala adaalliin yacni hidaaya in ilahay weydiisanayna ya hidaayada in laynoo kordhiyo in laynoo daa'im yeelo in waxa weeye mas'ale kasta laynagu hanuuniyo sida xaqa ah oo sida xaqa layna waafajiyo yacni basiirada iyo cilmiga iyo camalka iyo tawfiiqda laynoo kordhiyo marka saas aawadeed hadduu markaa yacni raallihaanshaha ilaahay raacay uma baahno marka waxa hanuun sax maaha ee waa in lagu awilaa marka waxa weeye in looga jeedo ciddii loo qadaray raallihaanshaha ilahay ina raacaysa waxay noqonaysaa ta noocaasi kalad midaan sax ahay ay noqonaysa waayo isagoo markaa rumeeyey rumayntani inay u baaqi noqonaysa ee u ballanqaaday wakhtiga mustaqbaligaas uma baahna in loo kordhiyo soo uma baahna tawfiiqda in loo siyaadiyo soo uma baahna yaa yacni garashada uu xaqa garanaayo oo la waafajinayo in loo kordhiyo soo uma baahna waa saas yacni waxa way nebi maxamed baa ku ducaysanaya calayhi salaatu wasalaam ihdinii lima khtulifa min alxaq ilaaho waxa laysku khilaafay ee xaqa ah igu hanuuni sida xaqaa igu hanuuni marka waa loo baahan yahay hidaayada in ilaahay laga baryo waa loo baahan yahay hidaayaduna way korodhaa waa ziyaadaa markaa saas yada wey allah waxau yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad kafara aladiina xaqiiqee way gaaloobeen kuwii qaaluu yidhi ina allaha allah huwa almasiixu waa masiix ibnu maryama oo ina maryamo ah kuwa sidaa yidhi waa gaaloobeen waa kiristaanka qaar baa sidaa yidhi qul waxaad tidhaahdaa faman yamliku min allahi shayan in araada an yuhlika almasiixa bna maryama ummah faman yamliku yaa hananaya culamada qaar waxaan jumla la qadarayaayo waxaa markaa qadaran kadabuubeen bay sheegeen ama laysa alamru kamaa zacamuu arrinku siday markaa iyagu maleeyeen ama sheegteen ma aha markaasaa lagu cadfayaa faman yamliku saasaa fa'da loo keenay yidhahdeen bacdu ahlicilmi oo jumlo qadaran baa jumlada joogta lagu cadfayaa faman yamliku yaa hananaya min allaahi shay-an xagga allaah yaa shay ka hananaya yacni uu markaa ku daafaca ma kaga baajiyo in araada hadduu doono ilaahay an yuhlika inuu dilo uu doono almasiixa bna maryama masiixoo ina maryama inuu dilo hadduu ilaahay doono wa ummahu iyo masiix hooyadii oo maryama ah inuu dilo hadduu ilaahay doono waman fi lardi jamiica iyo cidda arlada ku sugan jamiican xaalay dhammaantood yihiin inuu wada halaago hadduu ilaahay doono faman yamliku min allaahi shayan yaa xagga allah wax ka hananaya oo ka daafici kara oo ka baajin kara ma jiraa loo jeedaa walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahuma walilaahi allahoo qura waxaa u sugnaaday ilaa ligayrih mulku samaawaati cirarka yeelashadooda waalardi iyo dhulka yeelashadiisa wamaa baynahumaa iyo waxaa cirkiiyo dhulka udhexeeya yeelashadooda waxa cirarkiiyo dhulka udhexeeya yeelashadooda ayaa allah u sugnaaday yakhluqu maa yashaa yakhluqu ilaahay waa abuurayaa maa yashaau wuxuu doono inuu abuuro ayuu abuurayaa allahu allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu yahay miduu awood badan buu yahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ay wallaahi laqad kafara aladiina xaqiiqee way gaaloobeen kuwii qaaluu yidhi ina allaha allah huwa almasiixu waa masiix masiix waxa weeye waa ciise markaa laqabkiisa weeye aa magaciisa kale weeye ina allaha huwa almasiixu allah waa masiixun kuwa yidhi waa gaaloobeen ibnu maryama masiixaas ina maryama xaysu jacaluuha goortay ka yeeleen masiix jacaluuhu miidin qor mise jacaluuha ah, waa iga qaldayn ah, jacaluuha buu ii xaysu jacaluuhu goortay ka yeeleen masiix ilaahan ilaah ka yeeleen waxaa loo jeedaa u caqiideeyeen oo ku sheegeen jacligani waa jacli ictiqaadi ah ama tasmiya ah yacni ficlan marka iyagu kama yeelayaan laakiin waxaa laga tilmaamayaa cindahum waa u ictiqaadiyeen waana ku sheegeen wajacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaasa jacligaa waxaa lagu fasiraa ictiqaduu ama sammaw waa ku magacaabeen laba mafcuul baynay qaadanaysa waa saas wey waa u ictiqaadiyeen ama waa ku magacaabeen xaysu jacaluuhu goortay ka yeeleen waxaa loo jeedaa ictiqaadkooda kaga yeeleen oo u caqiideeyeen oo u ictiqaadiyeen ilaahan ilaah inuu yahay ama sammawhu ay ku magacaabeen jacliga laga jeeda jaclu tasmiya ilaahan ilaah ay ku magacaabeen wa hum lyacquubiya waa qolo kiristaanka ka mid oo yacquubiya la odhan jiray firqatu min annasaara waa koox kiristaanka ka mid a ah. qul waxaad tidhahdaa faman yamliku yaa hananaya yaa mulkiyaya yaa awoodaya an yadfaca min cadaabi illaahi shay-an inuu markaa ka daafaco cadaabka ilaahay min allaahi shay-an ay an yadfaca min cadaab illaahi shay-an cadaabka ilaahay wax ka mida ah inuu ka daafaco yaa marka awoodi karayo kari karay min allaahi yani marka mudaaf baa la qadaray min cadaab illaahi wax bannaan yamliku inaad ku tacalluq siiso yaa hananaya oo mulkinaya inuu ka daafaco min allaahi ay min cadaab illaahi cadaabka ilaahay oo mintu marka waxay ku tacalluqaysaa yamliku yadfaca markuu qadarayna yadfacay ku tacalluqaysa marka shay-an bimacnaa shay mulkiyayaa marka waxbaba yaa awoodaya waxaa kaloo bannaan in la yahaa shay-an bay sifo ka ahayd waa laga soo hormariyo shay-an baa laga xaalaynaya sidaa macnaheeduna waxay noqonaysaa faman yamliku yaa hananaya min allaahi ay min cadaab illaahi xaaluu markaa ka mid yahay shayga soo socdaa shay-an wax inuu ka daafaco yahananaya ama ka baaji in araada hadduu doono ilaahay an yuhlika inuu halaago bimacnaa inuu dilo almasiixa masiix inuu dilo ciisa ibnu maryam ibna maryama ciisahaasoo ibna maryama ina maryama ahaaday wa ummahu iyo hooyadiiba inuu dilo hadduu ilaahay doono yaa markaa awoodaya inuu cadaabka ilaahay ka baajiyo ka daafaco waman fi lardi jamiican iyo cidda arlada ku sugan inuu ka daafaco yaa awoodaaya yacni hadduu ilaahay doono inuu halaago cidda arlada ku sugan oo dhan inuu ka daafaco yaa awoodaya jamiican xaalay dhammaantood yihiin waxa arlada ku sugan marka waxay noqonaysaa tacmiimun bacda taksiisin ama cadfu alcaami cala alkhaas shay guud baa lagu cadfayaa shay gaara waayo ciisa bnu maryam iyo hooyadii waxay ka mid yihiin man fi lardi marka iyagoo ka mida baa gaar loo sheegay markaasaa deedna lagu cadfay waxa arlada ku sugan o dhan marka jawaabu shardigii wuxuu noqonayaa in araada jawaabteedu to horaa daalli u ah faman yamliku min allaahi shay-an yaa xagga allah wax uga hananayo cadaabka ilaahay yacni ka baajinaya ay laa axada yamliku daalik cid sidaa awoodaysa oo hananaysa ma jirto cid sidaa kari karto oo awoodaysaa ma jirto walow kaana almasiixu ilaahan laqadara calayh sheikhu wuxuu yidhi walow kaana almasiixu hadduu ahaan lahaa masiixoo ciisa bnu maryam ahi ilaahan ilaah hadduu ahaan lahaa ma ahe inuu noqdaana ma suuragal ahe qadara calayhi waa awoodi lahaa cadaabka ilahay inuu baajiyo laakiin maadaama cadaabka ilaahay aanu baajinaynin yacnii wuxuu ilaahay doonana marka aanu ishortaagi karin dee ilaah ma noqonaayo hmm, ilaah ma noqonaayo marka wuxuu ku ishaarayaa yani qiyaas istisnaa'iya ayaa markaa suuradu u dhigmi karta macnuu wuxuu u dhacayaa low kaana almasiixu ilaahan laqadara calayhi walakinahu lam yaqdir calayhi falaysa biilaah ya yacni waxa weeye ha yeeshee ma awoodin inuu marka cadaabka ilaahay baajiyo oo uu cid ka celiyo halaaga saas aawadeed ilaah ma ilaah ma yacni markaa natiijada ama markaysaga muqadimaadka yacni qaarkood waa la xadfi karaa haddii la garanayo waa iska waxay ku dhisan tahay un dee markaa garashada la garanayo ku dhisan tahay haddii markaa waxaa isqorto oo la garanayo yacni xadafku waa bannaan yihiin nataa'ijta qaar ama markaysaga muqadimaadka qaar yacni markaa la xadfaa hmm. xadfu maa yuclamu jaa'izun walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahuma cilmigu isku xidhxidhan yihin walilaahi allah oo qura waxaa u sugnaaday laa lihayrih mulku samaawaati yeelashada cirarka yeelashada cirarka uu leeyahay waalardi iyo dhulka yeelashadiisa wamaa baynahumaa iyo waxa cirarkiiyo dhulka u dhexeeya yeelashadooda dhammaan allah keligii bay usugnaatay lilaahi da la hormariyana waxaa laga qaadanaya xasri ayaa laga qaadanaya allaho qura ayay usugantay allaho qura mulkiya yakhluqu maa yashaa allah wuxuu abuuraa wuxuu doona inuu abuuro yani khalqigu wuxuu ka mid yahay bimacnaa abuuristu waa ficlullaah waa ficilka ilaahay oo afcaasha ilaahay buu ka mid yahay afcaasha ilaahayna waxay ku xidhan tahay mashii'adiisa ya yacni khalqi markaynu leenahay mar baa loo jeedaa khalqi bimacnaa makhluuq taasi sifo ilaahay maaha marka facli bimacnaa mafcuul looga jeedo laakiin khalqi marka masdernimada looga jeedo masdernimada khalaqa yakhluqu khalqan abuuris buu abuuray ya yacni waxa weeye taasi waa ficlullah waa ficilka ilaahay abuurista uu ilaahay wax abuuraa yakhluqu maa yashaa ya afcaasha ilaahayna waxay ku xidhan tahay mashii'adiisa marka khalqiga waxaa loo jeedaa aliijaad yacni jirsiinta ayaa loo jeedaa yacni altakwiin waaliijaad baa laga tilmaamaya marka waa sifo ilahay afcaasha ilaahayna waxay ku xidhan tahay mashii'adiisay ku xidhan tahay sifaatka waxaa loo qaybiyaa sifaat daatiya iyo sifaat ficiliya sifaat daati ah iyo sifaat ficli ah qolyaha ashaaciradu waa diidaan sifaatka afcaasha way diidaan oo waxay yidhaahdaan yani sifaat ilaahay ma aha taa waxaa kaga fiican qolada marka waxa weeye maaturidiyada kaga fiican maaturidiyadu waxay yihiin waa aqrabu alfiraq ila alashaacira firqooyinka ashaacirada ugu dhow bay ka mid yihiin yani waa qolada ugu dhowba labadoodu waa isugu dhow yihiin ya haddana maca daalik waxay leeyihiin furuuq ay ku kala duwan yihiin oo ay markaa waxabay isku khilaafsan yihiin kutubo iyo rasaa'il baa laga qoray yani marka alkhilaaf bayna alashaacirati waalmaturidiya ya qadiiman wa xadiisan yani kutubaha dhexdoodana waqhtiyada qaarkood baa laga warramay marka sifaatulafcaalka yani maaturiyada waa sugayaan laakiin ashaaciradu waxay leeyihiin sifaat alafcaal sifaat la yidhahdaa ma jiraan waa idaafaad iyo kadaa baa markaysaga markaa ictibaari ah yani saasay leeyihin qowlkoodu markaa sax maaha sax maaha yani sifaatka ilaahay ee sifaatulafcaalka waa in la sugaa yani afcaalullahna yani waxa weye waa afcaal allah u gaara oo afcaasha waa allah samaynaayo dee makhluuqaadku markaa ma samayn karaan yani waxa weye afcaasha ilaahayna laysat ka afcaali khalqih afcaasha khalqigiisa lama mid ah yani marka afcaasha ma yakhluqu maa yashaa wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar yacnii marka afcaasha ilaahay waa la sugayaa sida nusuusta loogu sugay marka haraabada ay shayga hariibkaay ku dhaceen waxay tahay yacni ashaaciradu inay yidhahdeen ficilki iyo mafcuulka isku mid a alficlu waalmafcuul waxay yidhahen waa bimacnan oo ficilku waa la sameeyaha laftiisa mafcuul iyo ficil laakiin saxdu ay kala duwan yihiin masalada imaam imaamulbukhaari wuxuu kaga hadlayaa bukhaari wuxuu ka mid ahaa a'immadii sunnadu ka mid ahaa ya wuxuu dhintay laba boqol iyo lix iyo kontonkii hijiriga ayuu dhintay kitaabkiisa saxiixa abwaabta uu baabaysanaayo iyo axaadiista uu soo aroorinaayo siduu u deliishanaayo wuxuu ugu gargaaraya ictiqaadu ahli sunnati waljamaca ictiqaadu salaf oo u nusraynaya u gargaaraya ya saas aawadeed jamiicu lfiraq buu radinayaa abwaabtani uu baabaysanayaa kitaabuliimaan iyo kitaabu tawxiid wuxuu ku radinayaa firaqii ahlulbidaca dhammaan buu markaysaga ku radinaya ya maruu murji'a radinaayo maruu muctasile radinayo maruu jahmiye radinaayo maruu marka waxa weyan yani radinayo qadariye radinaayo yani marba waxa weeye marka eh, yani qoluu radinayo wuxuu u gargaaraya ictiqaadkii salafka ictiqaadu sunnati waljamaaca ayuu u nusraynaya u gargaaraya waxaa jira kitaab kale uu leeyahay oo la yidhaha khalqu afcaali ilcibaad waa risaalo gaar ah oo bukhaari allifay dabacaad badan baa la daabacay oo kala duwan ya akhiiranna dabca markaysaa muxaqaqo la taxqiijiyaa lakiin dabacaad fara badan oo kala duwan baa la daabacay marka risaalada caynkaasa markuu ka hadlaayo wuu ka hadlayaa masalada markaysaga ku saabsan afcaasha ilaahay iyo firaqu siday ugu qaybsameen ya waa ka warramaya saas aawadeed saxiixiisa markuu baabaysanaayo baabu takhliiqi baabka ku saabsan takhliiqa samaawaadka iyo markuu baabaysanaayo shuraaxda qaarkood waa ishkaal gelis muxuu shiikhu uga jeedaa imaamu albukhaari maxamed ibnu ismaaciil takhliiqa samaawaadka iyo markuu sheegaayo kitaabu tawxiid kitaabka ugu dambeeya saxiixiisa waa ishkaal gelisay markaysaa shuraaxdii qaarkood way mutaakhiriintii sharxayay ishkaal bay ku samaysay markaasay qaarba gees kaceen xaafid ibnu xajar waa la waafajiyey sida saxan waxaanu raajacay hadalka bukhaari buu hadalka bukhaari ku fasiray khalqu afcaal ilcibaad buu raajacay marka muraadku uga jeedo halkay shuraaxda qaarkood ku idiraabeen wuxuu markaa yacni ka soo naqliyey hadalku afcaasha ka yidhi imaamu albukhaari fii kitaabihi khalqi afcaal cibaad markaasaa dabeedna markaa firaqa markuu sheegaayey siay ugu qaybsameen ficilkiiyo mafcuulkuma isku midba afcaashu ma tahay sifaad ilaahay qadiima miya mise waa xaadisa aqwaasha uu soo naqlinayo ayuu markaa keenay marka qowlka uu marka u nisbeeyey salafka u nisbeeyey yani marka ayaa waafaqaya tarjamadiisa marka fasara kalaam albuhaariy bikalaami lbukhaari kalaamkii bukhari buu isku fasiray ciddii jeceli ha raajacdo sharaxa saxiixu bukhaari markuu markaa baabka kitaabu tawxiid waa kitaabka ugu dambeeya saxiixulbukhaariga toddobiyo sagaashan kitaab buu ka kooban yahay aakhiru kitaab fi saxiix waa markaysaa kitaabu tawxiid baabka ku saabsan takhliiqa markuu ka hadlaayo samaawaadka iyo yani marka halkaasuu waxaana loo noqon karaaba kitaabka uu noqday xaafid ibnu xajar oo khalqu afcaal cibaada waayo dabacaad badan oo kala duwan buu dee daabacay yakhluqu maa yashaa wallahu allaha calaa kulli shayin shay kasta shaygaasoo shaa'ahu uu doono qadiirun waa awoodaa waa u awood badan yahay halkan wuxuu keenay sheikhu qaydka shaa'ahu laakiin saxiixu waxay tahay wuxuu doono iyo waxaanu doonin mid walba shay kastooo daatadiisa u mumkina allah qadiir buu ku yahay culammada sunna waljamaca waa isla ogol yihiin qudrada ilaahay ama awoodda ilaahay inay ku tacalluqdo shay kasta oo suuragal ah waa inay ku tacalluqin waxyaalaha mustaxiilaadkaan dhici karin awoodda ilahay kuma tacalluqdo sheegii mustaxiil lidaatihi ah awoodda ilaahay kuma tacalluqdo saas aawadeed dadka lumay qaarkood waxay odhanayaan yacni waxaa leedihin ilahay wax walba waa awoodaayo daatadiisa inuu baabi'iyo ma awoodaa iyo yacni markaa cid ka weyn inuu abuuro ma awoodaa iyo walad iyo saaxibo ma awoodaa iyo waxyaalaha noocaasi waxa weye waa fii hayri maxalliha su'aashu meesheedii kuma sugna waayo qudrada ilaahay marka hore waxyaalaha mustaxiilaadkaan dhici karin kuma tacalluqdo qudradu waxay ku tacalluqdaa waxyaalaha mumkinaadkaee suuragalka ya shayga mumkin daatadiisa u ah ee u suuragal ah baa awoodda ku tacalluqdaa marka haddii waxyaalaha lagu weydiiyo waxaad tidhahdaa awoodda kuma tacalluqda leh alqudratu laa tatacallaqu bidalik laakiin waa awoodaa iyo ma awoodo toonna ha odhan marka calaa kulli shayin waxaa loo jeedaa shay kastoo mumkin bidaatihi ah makhluuqaadku dhammaantood waa mumkina bidaatiha marka daatadooda loo egaayo waa suuragal inay jiraan iyo inay jirin mid walba waa dhici kari lahayd oo daatadooda wax laasim ka dhigaya ilaaba ilaa inay jiraan kuma sugnayn mustaxiilna may ahayn inay jiraan inay mumkin yihiin oo suuragal yihiinna wax addaynaayo ah dee cadan bay soo mareen hadday waajibulwujuud ahaan lahaayeenna cadan may soo mareen mustaxiilna ma aha inay jiraanoo dee way jiraan hadday mustaxiil ahaan lahaayeen inay jiraanna may jireen wayna jiraan marka idan waxa weeye waa mumkina bidaatiha marka ashyaada daatada u suuragalka ah ilaahay waa awoodaa qaadir buu ku yahay xataa waxaanu doonin yani ilaahay qaadir buu ku yahay qul huwa alqaadiru cala an yabcasa calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd marka taqdiirka la qadarayo wax kastuu doono mumkinaadka ilaahay ma wada doonayo wax ka miduu doonayaa ma intuu doono keliyuunbuu awoodaa may ka badan buu awoodaa ee waxa suuragalka ah e, daatadooda u suuragalka ah walow haddaanu doonin ilahay qaadir buu ku yahay ilahay qaadir ayuu ku yaho waa awoodaa waata ilaahay yidhi qul huwa alqaadiru calaa an yabcasa calaykum cadaaban min fawqikum ummatu muxamed cadaab caamah oo lagu caam yeelaayo inaanu ilaahay u keenaynin waa la garanayaa nusuusta ayaa inoo sheegaysa halaag caam oo lagu wada halaagaya inuu dhacayo haddana allah wuxuu inoo sheegay inuu qaadir ku yahay qul huwa alqaadiru calaa an yabcasa calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd marka waxa uu doono keliya ayuu qaadir ku yahay loodhan maayee wax kastoo suuragal ah ha doono ama yaanu doonine ayuu allah qadiir ku yahe oo qaadir ku yahay aayaddan waxaa laynoo sheegayaa qolyaha kiristaanka qaarkood inay yidhaahdeen yacni allah waa ciise ay yidhaahdeen allah waa ciise yidhaahdeen hadalka caynkaasna waa hadal gaalnimaa waana ku gaaloobeen waana ku gaaloobeen waxay ka mid tahay ku talax tagay ku talax tageen ammaanta ciise ay ku talax tageen ku talax taga ammaantii ciise ay ku talax tageen bay ka mid tahay nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa kii laa tudrunii kama adrat inasaara bna maryam ammaantayda ha ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryama ammaantiisa ugu talax tageen intay ammaantiisa ku talax tageen baa qaar waxay yidhaahdeen waa ibnullaahi waa ina ilaahay bay yidhahdeen qaar kiristaanka ka midi waa gaalnime qaar kalena waxay yidhahdeen isagaabaa allah ah qaar kalena waxay yidhahdeen saddex ilaahoo laysu geeyey oo isku ilaah waaxida ayuu ka mid yahay saddexda arrinba oo eh, gaalnimo wey laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha salis alaasa ay inoo iman doontaa suuradda marka ayay dhexdeeda inoogu iman doontaa marka hadallada caynkaasi waa hadallo kufriya wey ya waxaa laga qaadanayaa cidda markaa la qadarinayo ee la maamuusayo ee fadliga iyo wanaaggale inaan lagu talax tegin xadkoodana la dhaafin taa in layska jiro ay dhici karto in waxaweeye lagu talax tago xadkiisa la dhaafiyo oo lagu lumo ciise bnu maryam waa nebi ilaahay waana rasuul ilaahay wuxuu ka mid yahay rasuullada rususha ilaahay ugu fadliga badan shanta rasuul ee ulilcasmiga ah buu ka mid yahay shanta rasuul ee ulilcasmiga ah ayuu ka mid yahay haddana markaa ciddii doonaysa inay ammaanto oo kiristaanka ahaa markii qaar ka midii ku talax tageen oo xadkiisii dhaafiyeen yacni waxay markii dambe ka dheefeen inay ku gaaloobaan sababtiisa markaasuu allah wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam adamaarta marka waxay itaxada allaahuutu wannaasuut waxay yidhaahdeen lahuudkii oo ilaahay ah iyo naasuudkii oo bini aadamka ah baa midoobo isku mid noqda bay yidhahdeen muxuu ku midoobay daatada ciise ku midoobeen bay yidhahdeen oo si haddii loo eego waa ciise waa bashar si kale haddii loo eegana waa allah bay yidhahdeen ya yacni markaa aadamigii iyo markaa ilaahay baa daatadaa ku midoobo isku mid noqda ba yidhaaheen haddama aragta hulaat lmutasawifa suufiyada kuwooda tarax tegey qaar baa ku dhacay markaysagaa noocan oo kale ku dhacay oo yidhi marka waxa weeye yacni markaa awliyada ilaahay ilaahay waa la midoobaayo isku mid waa noqdaan oo waxay markaa qabaan yacni markaa itixaad khaas qaarna itixaad caamay qabaan inay ashyaadoo dhan allah la midoobo isku mid yihiin addamaarigta marka waxa weeye waa sida markaa qolyihii markaa waxdatulwujuudka iyo qabay yacni marka qolyaha caynkaas ahaa ee suufiyada kuwooda talax tegay ah ee marka markaa ibnu carabiya ka mid ahaayeen ibnu farid iyo ibnu cafiyat almisaani iyo yacni marka ay ka mid ahaayeen yacni noocaasay ku dhaceen saas aawadeed xayaan alandalusi aayaddan markuu fasirayo tafsiirkiis tafsiirkiisa xayaan alandalusi wuxuu ka mid ahaa min culamaa'i qarni athaamin toddoba boqol iyo shan iyo afartankii ayuu dhintay waxay isku wakhti ahaayeen yacni dahabi iyo ibnu taymiye ayay isku wakhti ahaayeen lakiin ibnu taymiye waa ka dhimasho dembeeyey dahabina saddex sano ayuu ka horreeyey xagga dhimashada waxaan filayaa shan iyo afartankii isagu inuu dhinto toddoba boqol iyo shan iyo afartankii saasaan jeclahay marka wuxuu odhanayaa kitaabkiisa tafsiirka albaxru almuxiit weliba markaa shaafici buu ahaa minhaajka wuxuu ku leeyahay ikhtisaar mukhtasaru ku gaabinaayo minhaajka ayuu leeyahay abu xayaan waxaanu aad ugu sheegnaa culumta carabiyada ayuu aad ugu sheeganaa aayaddan markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa waxaa la mida ah taa kiristaanku ay ku dhaceen ibnu carabi iyo ibnu faarid iyo waxyaalahay ku dhaceen oo ay yidhaahdeen marka waxa weeye makhluuqaadkao dhan buu ilaahay la midoobay waa isku mid yihiin ya marka iyaguna waxa weye saasii la eg bay u gaaloobeen maadaama marka waxa weeye si ka caamsanba sidii ay qabeen kiristaanku ayagu ku tageen marka culamo badan baa de gaalaysiiyey hadalla khataray ku hadleen suufiyadu waxay u qabaan inay awliye ilaahay ahaayeen marka waxyaalaha lagu soo arooriyo hadalladay dee odhanayaan dee waa hadallo kufrigu ka cadyahay waatuu odhanaayo abu cabdillaahi dahabi odhanaayo haddii kitaabka markaysaa markaa ibnu carabi qoray ibnu carabiga suufiga ahi fusuusulxikamka iyo futuuxaat iyo haddaan kufri ku sugnayn famaa fi dunya kufrun adduunyadaba gaalnimo ma taalo waxaa ku sugan haddaynay gaalnimo ahayn adduunyada wax gaalnimo oo yaallaa ma jiro abu cabdillahi dahabi baa odhanaya saasuu odhanaya marka culamo badan baa dee gaalaysiiye oo ku gaalnimo xukmiyey oo madhab kastaba leh madhab kastaba madhab kastaba leh shaaficiyey leeyihiin xanaabiley leeyihiin maalikiyey leeyihiin xanafiyey leeyihiin dhammaan waa gaalaysiyeen culammadaas ya biqaaci sheikha la yidhaahdo oo ka mida culamada shaaficiyada wuxuu ka alifay kitaab la yidhaahdo tanbiihu lghabiy ila takfiir ibni carabi ruuxa markaa waxa weeye habiga ah ee marka waxawe fahmada culus in lagu baraarujinaayo gaalnimada ibn carabi gaaloobay ibnu carabiga suufigaha buu ujeedaa maaha qaadigii maalikiga ahaa abubakar ibnu carabi maaha hmm. laakiin ibnu carabi ay muxyidiin ku laqabaan yani marka ataa'i asuufi yani alna sida badan ma geliyaan isaga ibnu carabi yani kaasaa la sheegaya yaa ibnu fardio hadalladay ku hadlayan hadalla kufrigu markaysa markaa ku cadyahay wama alkalbu walkhinziiru ilaa ilaahuna wama allaahu ilaa raahibun fii kaniisatii iyo waxyaala la mid a eegiyo doofaarku wax kale maaha waa ilahay egay bay ku leeyihin haddama arta waxaad aragtaaba waa ilahay bay ku leeyihin ya ibnu farid wuxuu leeyahy bal daatii lidaati sallat kilaana musallin fa ilaa man nusalli daatadaya daatadii u tukatay buui yacni waa tukanayna yaan u tukanaynaa alrabbu cabdun waalcabdu rabbun layta shicrii man ilmukallafu waa hadalla kufri ah laakiin suufiyadu marka ashyaada lagu soo arooriyey waxay leeyihiin ashyaadaas qaarkood waxay leeyihiin ashyaadaasi waa madsuus kutubta waa lagu darsaday isagu markaysaga ma qorin weli ilaahay buu ahaa waa desi haye taah markay daafici kari waayaan oo la yidhaha bar hadda mid dasiga ka maran nusqo dasiga ka maran la kaalaya ya waxay odhanayaan maqluub buu ahaayo isagaan caqligiisu joogin buu waxyaalahan qoray waa macduur khadkuu ka baxsana marka ya marka saas aawadeed yani laguma dhaleecayn karo laguma dhaleecayn karo haddama arda hadda sufiyada casriga qaarkood iyagoo yacni marka arrinkaa ku doodaya odhanaya imaa dasi baa ku sugan wa imaa maqluubun calaa caqlihim bay calaa cuquulihim bay ahaayeen waxaad ka arki kartaa wabsaydada iyagoo maqal iyo muuqaal ah oo kuley weli ilaahay buu ahaa weli ilaahay ya yacni saasay marka waxa ay sheegayaan calaa kulli xaal albikaaci kitaabkiisa uu qoray ee marka la yidhahdo tanbiih alghabi ila takfiir ibni carabi wuxuu soo naqlinaya khalaa'iq fara badan oo culamo ah oo gaalaysiiyey oo xaafid ibnu xajar ka mid yahay oo ciisadiin ibnu cabdisalaam ka mid yahay oo culamo badan oo kale ka mid yihiin xataa marka waxaa xaafid ibnu xajar alasqalaani nin buu la galay mubaahalo kula galay inuu marka waxa gaal ahaa marka ibnu carabi ayuu mubaahalo kula galay waanu soo naqlinaya mubaahaladii markuu kula galay yacni sanadka gudihiisii buu markaa ninkii dhintay oo geeriyooday waayo laba shaksi hadday mubaaharo galaan baa la yidhi oo ku awaartamaan markaysaa waa markaa masalo sharci ah haddayna sidaa ahayn keenna mubdilkaa ilaahay markaa ha halaago ama lacanahu allah yacni sannad gudihii yacni waxa weeye ayuu ku dhimanayaa ka mubdilkii oo ku halaagsamaya sannadda gudaheedu ku dhimanaya shay mujarra baa la yidhi ya cisadiin ibnu cabdisalaam waxa uu yidhi yacni wuxuu ahaa markaa markuu sheegaayo wuxuu odhanayaa wuxuu ahaa shay khabiisa buu ahaa laa yuxarimu farjan sheekh xun buu ahaa ibnu carabi oo aan xubin taranna xaaraantinimaynayna mid walba bannaynaya mid walba bannaynaya yacani waxyaalo badanoo noocaasay markaa culamadu sheegeen ah, laqad kafara aladiina qaaluu ina allah huwa almasiix ibnu maryam waxaa kaloo aayadda laga daliishadaa odhaahda in lagu gaaloobo qofku hadduu ogaan shay gaalnima ugu dhawaaqo qastan inuu ku kufrinayo ta kale kufriga inaan loo shardinin ictiqaad ictiqaad inaan loo shardinin halkee laga daliishanayaa manaadka ilaahay xukunka ku xidhay waa maxay laqad kafara aladiina qaaluu qowlkaa lagu xidha wactaqaduu miyaa lagu daray may laguma darin idan mujarad alqowl ogaan loo yidhaahdu qofku ku kufrinaya marka in la yidhahdo inuu caqiidaysan yahaa u sharti ah haddaanu caqiidaysnayn ku gaaloobi maayo odhaahda waa qowl baatil ah mukhaalifun lilnasi naskana khilaafsan culamada ahlu sunna waljamacana waxay isku waafaqsan yihiin ruux kasta oo gaalnimada ogaan ugu hadlaa inuu gaaloobaayo wain lam yactaqid hadduu doono gaalnimada markaysa markaa yani cayaayir iyo kaftan ha u yidhaahdo waa gaaloobaya kuwii istihzaaga ku hadlayey ya qul abilaahi wa aayaati wa rasuuli kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum hadallay ku hadleen ay yidhahdeen waxaan uga jeednay cayaayir iyo kaftan baan uga jeednay dhabnagama ahayn dhabnagama ahayn hadda saxaabada jumladoodii bay ku dhex jireen duulaankii jihaadkee nebigu calayhi salaatu wasalaam xagga iyo tabuuk uu ku qaaday la socdeen haddana maca daalika iyagoo caynkaasoo nebiga rafiiqiisii ah islaamnimo muujisanaya ayuu allah gaalaysiiyey muxuu ku gaalaysiiyey hadalla ay ku hadleen buu ku gaalaysiiyey oo weliba ay sheegteen hadalladan inay cayaayir iyo kaftan uga jeedeen oo dhab aynay ka ahayn aayaadka kuma sugna in lagu beeniyo oo la yidhi may idinka dhab ba idinka ahayd been baa ku sheegaysaan markaa lama odhan ee waxa weeye tii baa loo raacay hadalkay yidhaahdeen waxay naga ahayd cayaayir iyo kaftan iyo dheelleel bay naga ahayd markaasuu allah wuxuu ihi qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun ma allah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa ku dheelleelayseen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ahlucilmigu maxay yidhahdeen manaadka xukun ku xidhanya waa istihzaaga ha cudur daarayna qad kafartum bacda iimaanikum maxay ku gaaloobeen biistihzaa'ihim istihzaaga lasoo sheego manaadka lasoo sheegunbaa xukunka u noqonaya lama odhan been bay ku sheegayaan oo dheeldheel kamay ahayne dhabbay ka ahayd lama odhan marka idan waxaa laga qaadanayaa odhaah lagu hadlay oo ogaan loogu hadlay yacni tii khata soo baxday iyo kama yacni halmaan u soo baxday iyado kuma jirto hadday khata tahay khata loo qaban maayo laakiin waxa weeye dee hadalka uu ogaan qofku u yidhi ee uu cayaayir iyo kaftan iyo dheeldheel uga jeeday waa hadal maqsuud ah ee hadal khata'a ah maaha qasad bay ku dhacda laakiin ictiqaad inaanu sharti ahayn baa laga qaadanaya marka waxay culammadu yidhaahdaan ruuxii gaalnimo ku hadlaa faman qaala aw facala maa huwa kufrun kafar wain lam yaqsid an yakuuna kaafira siduu shaikhulislaam ibnu taymiya baa odhanaya kii yidhaahda ama sameeyo wax gaalnimo ah waa gaaloobaya wain lam yaqsid an yakuuna kaafira yaanu uba qasdinoo doonin inuu gaaloobe waa gaaloobaya milladda waa kaga baxaya saas aawadeed hadalka ogaan loo yidhi ee markaysaga gaalnimada ah walow dheeldheel ba ha loo yidhaahdo iyo cayaayirbe in lagu gaaloobayo milladda laga baxaya laga qaadanaya allah waxau yidhi wa qaalat alyahuudu wannasaara naxnu abnaau llahi wa wa qaalat ilyahuudu yahuuddu waxay yidhaahdeen wanasaara iyo kiristaanku naxnu abnaa'u llaahi annagu waxaanu nahay carruurtii ilaahay baanu nahay bay yidhaahdeen wa axibbaa'uh iyo kuwa allah jeclaa baanu nahay bay yidhahdeen qul waxaad tidhahdaa falima yucadibukum muxuu idin cadaabayaa bidunuubikum sababtii dembiyadiinna muxuu idinku cadaabayaa haddaa ubad ilaahay tihiin waana been warka noocaasi ayagu markaa sheegayaan markay leeyihiin markaa ubadkii ilaahay baanu nahay waa arrin baatila e oo been ah ilaahayna waxa ma dhalo ubadna ma leh lam yalid walam yuulad isaguna waxma dhalin lamana dhalin bal antum basharun miman khalaq ka soo guurtaasee idinku waxaad tihiin bini aadam baad tihiin miman khalaq bini aadamkaasoo ka mida makhluuqaadku ilaahay abuuray ka mida ay min aladiina khalaqahum allah yaqfiru liman yashaa ilaahay waa u dhaafaa ciduu doono inuu u dhaafo ayuu dembiyada u dhaafaa wayucadibu waa cadaabaa ilaahay man yashaau kuu doono inuu cadaabana ilaahay waa cadaaba walilaahi ilaah qura waxa u sugnaaday allah oo qura waxa u sugnaaday laa ligayri cid kale aan u sugnayn aan cid kale la wadaagin mulku samaawaati waalardi yeelashada cirarkiiyo dhulka wamaa baynahumaa iyo waxa cirarkiiyo dhulka udhexeeya yeelashadooda ayaa allah keligii u sugnaatay wa ilaahi lmasiir xagga allahoo keliya ayaa noqodku ahaaday yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow yahuudiya nasaaradii baa loo yeedhaya qad jaa'akum xaqiiqee waxaa idin yimi rasuulunaa rasuulka yagii baa idin yimi muxamed ahaa sala allahu aleyh wasalam wuxuu idin yimi yubayinu lakum xaaluu idin caddaynaayo calaa fatratin kala go yacni markaa korkeeda idinku caddaynaayo yacni xaalu kala go' ku sugan yahay yacni marka uu idinku caddaynaayo kala go'aasoo min arusuli kaa'inatin min arusuli xagga rasuullada ka ahaato rasuulladii ay xoogaa kala go'een oo marka ay soo baxday wakhti aan rasuulkii horena tegay mid dambana aanu iman an taquuluu maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir wuxuu idinku caddaynayaa an taquuluu ay lianlaa taquuluu si aydaan u odhan ama wuxuu idinku yimi an taquuluu ay lianlaa taquuluu si aydaan u odhan maa jaa'anaa nooma imanin min bashiirin mid noo bushaareeyaa nooma iman walaa nadiirin iyo mid noo digaatoonna nooma iman bimacnaa rasuul wax noo sheegaa nooma iman si aydaan u odhan baa rasuulkaasi idinku yimi xaqana idinku cadday faqad jaa'akum xaqiiqee waa idin yimi bashiirun ay mubashirun bushaareeyaa idin yimi wa nadiirun ay wa mundirun iyo mid digaaya ayaa markaa idin yimi mid digaaya ayaa idin yimi bashiirkiiyo nadiirkana rasuulka labadaba ah waa laba sifo labadaba uu leeyahay wallaahu allah calaa kulli shayin qadiir wax kasta wuxuu yahay ka awoodda badan weeye waid qaala muusaa iwadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi muusaa muuse liqowmihi qowmkiisii ku yidhi qoladiisii reer banu israa'iil uu ku yidhi yaa qowmi tolkayow udkuruu xusa oo xasuusta oo sheega nicmat allaahi calaykum nicmada ilaahay ee korkiinna uu idiin nicmeeyey wuxuu idiin nicmeeyey id jacala fiikum goortuu idinka yeelay yacni markaa dhexdiinna ambiyaaa nebiye idinka yeelo nebiya idinka soo saaru idiin nicmay id waxaa ku camalfalaya nicmata saynu xalay soo sheegno kale wa iyo goortuu idinka yeelay muluukan boqorro idinka yeelay oo qaar boqorra'ana idinka soo saaray wa aataakum iyo xaalkuu idin siiy iyo markuu idin siiyey maa lam yu'ti waxaanuu siinin axadan cidnaba oo min alcaalamiina caalamiinta ka midaba aanuu siinna uu idin siiyey yaa qowmi tolkayow udkhuluu gala alarda almuqadasata dhulka la dahiray ee la barakeeyey gala allatii taasoo kataba allaahu lakum ilaahay idiin qoray bimacnaa idin amray inaad gashaan walaa tartadduu ha laabanina calaa adbaarikum dhabarradiinna dib ha ugu laabanina ama xaalatiin munqalibiina qaar gadoomaayo calaa adbaarikum dabooyinkiinna qaar u gadoomaayo xagga idinka dambaysa qaar u gadoomaayo xaalatiin ha ridoobinoo ha noqonina fatanqalibuu deed aad gadoontaan khaasiriina xaalaa guuldarraysateen oo khasaarteen qaaluu waxay yidhaaheen yaa muusa muusow inna fiiha qowman jabbaariina inna fiiha dhulkan waxaa ku sugan qawman duul baa ku sugan jabbaariina yacni markaa jabbaabiro ahoo yacni markaa xoog badan ayaa ku sugan yaa wa innaa annaguna lan nadkhulahaa ma gelayno beledkan xataa yakhrujuu minhaa ilaa ay ka baxaan geli mayno fain yakhrujuu minhaa hadday ka baxaan fa innaa daakhiluuna annagu waa gelaynaa bay yidhaahdeen aan labada aayado hore ku soo celina laqbadeeda jalaalaynka inagoo la akhrinayna wa ilyahuudu yahuuddu waxay yidhaahdeen wanasaara iyo kiristaanku kullun minhumaa mid kastoo labada qolo ka midiba waxay yidhaahdeen naxnu abnaa'u llaahi annagu waxaanu nahay ubadkii ilaahay baanu nahay bay inamadii ilaahay baanu nahay bay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa xaqiiqatan awlaad ilaahay baanu nahay miyay u jeedaan mise waxay u jeedaan yacnii awlaad ilaahay oo kalaanu ka dhigan nahay xagga naxariista iyo jacaylka uuna jecel yahay sida iyo sidaba waa loo fasira bacdi culammada ka mid waxay u fasireen inay leeyihiin ubadkii ilaahay baanu allah na dhalay inay saas sheeganayaan qolada yahuudda iyo kiristaanka bacdi saasay u fasireen bacdina waxay u fasireen sida markaa jalaaldiin eh, asuyuudiba u fasiraayo oo uu leeyahay waa tashbiih baliiqa ah oo macnuhu wuxuu u dhacayaa ka abnaa'ihi sidai ubidka ilaahay oo kalenu ka dhigannahay ee xaqiiqatan uma nihin ya laakiin waa ka dhigannahay sidaasoo kalena waa loo fasira masalan waxaa la yidhaahdaa yacni mushabbaha iyo mushabbahu bihiga tashbiih wuxuu ka kooban yahay arkaan afara waa u eke iyo loo eke iyo adaatu tashbiiha oo markaa faa'iidaynaysa ekaanshaha faa'iidaynaysa ama ism ha noqoto ama xaraf ha noqoteen iyo wajhu shabah oo geesta layskaga shabahaya layska ekaysiinaya markay dhan yihiin waxaa la odhanaya kalasadi fi shajaacati hebel ninkan la yidhahdaa kalasadi libaaxuu la mid yahay fi shajaacati ama fi ljaraa'ati xagga geesinimada ama xagga dhiiranaantu kala mid yahay afartii rukni markaa u dhan haddaba tashbiih baliiq wax la yidhaha jiraa tashbiih baliiq waa maxay arkaantii baa laba la xadfayaa geestii laysaga ekaysiinaayey iyo adaadkii faa'iidaynaayey yacni ekaanshaha ya labadaasaa la goynaya markaasaa la odhanayaa fulaanu hebel hee asadun waa libax libax wey hadda libaax buu ka dhigan yahay maxaa ka xeel dheeraansho badan isagaaba libaaxa kaannahu bahalkiiyo soo yuururan yahay yaanu kucunay naftaada kala baxso abaal marka tana ablaq ah waxa layahay tashbiih baliiq baa la waa tashbiih xeel dheer waayo marka waxa weeye la fulaanun asadun marka la yidhaahdo tan baa ablaqoo xeel dheeraansha badan saasaa tashbiih baliiq loogu itlaaqa wajhu shabih adab tashbiih baa la xadfo fa saara ablaq mid xeel dheeraansho badan buu noqday marka waxa uu u fasirayaa in muraadkay u jeedaan saasoo kale ina tashbiihaya maxaa caddaynaya fulaanun marka la yidhahdo fulaanun asadun de waxaa la garanayaa labada xaqiiqa inay kala duwan yihiin hebel waa bini aadam asadna waa xaqiiqo kaleoo bini aadamka ka duwanoo habar dugaagga ka mida markaa dee maadaama labadoodii la ysaga dhigay inay isku mid yihiin caqlan baa waxaa la garanayaa labadu inaan isku mid noqon karin oo inuu hebel yahay haddana libaax xaqiiqadiisii yahay ma dhici karto ya waa hebelo waa bini aadam haddana waa libaaxo waa bahal ma dhici karto marka caqlan la gartay labadu inay kala duwan yihin oo laba xaqiiqo kala duwan ay leeyihiin oo ayna isku mid noqon karin baa waxaa la garanaya waxaa loo wadaa inay tahay in laysku shabahayo ama laysku maakubayo adamaarta markaasaa waxaa la leeyahay uun waxaweye wajhu shabahi addaa tashbiih baa la xadfaye asalka tashbiih bay ka soo jeedaan hadda sidii oo kaleu suyuudi ka dhigayaayo wuxuu leeyahay keligiina maaha culamo badan baa sidaa maray nimankan markaa yuhuudda iyo kiristaanku umay jeedin ubad ilaahay oo xaqiiqa a ah baanu nahay ee muraadkoodu waxay ahaayeen bay yidhaahdeen ka abnaa'ihi yaa ubad ilaahay oo kalaanu ka dhigannahay xagga markaa shafaqada iyo raxmada iyo siduu noogu naxariisanayo iyo siduu noogu jecel yahay saasoo kalanu ka dhigannahay bay u jeedi buuri bal hadda hadalkiisa aan dhegaysanno wuxuu idhi jalaaldiin asuyuud raximah ullah naxnu abnaa'u llahi isagoo fasiraaya hadalka xune ay yuhuuddu ku hadleen iyo kiristaanku ay ka abnaa'ihi waxay u jeedaan ubadkii ilaahay baanu la midnahay xaggaanu kala midnahay fi alqurbi waalmanzila xagga dhowaanshaha iyo maqaamka iyo mansilada ya derajadaanu ilaahay agtiisa ku leenahay iyo dhowaanshahaan u dhownahay sida ubadkiisoo kalenu ka dhiganay wahuwa ka abiina fi raxmati washafaqa isaguna aabbahayoo kaluu ka dhigan yahay firaxmati xagga naxariistiiyo washafaqati tudhaalaha suu noogu naxariisanayo suu noogu tudhaayo aabbahayoo kaluu ka dhigan yahay saasay u wadaabui laakiin bacdu ahlicilmi baa ka dhigay xaqiiqe inay u jeedaan waayo waxay doonaan bay ku hadlayeeno niman afkoodu dhowran yahay may ahayn ya siday doonaan bay ku hadli jireen marka inay xaqiiqatan u jeedaanna waa dhici kartaa mid saddexaad culamada qaar waxay u fasireen in la yidhaahdo naxnu abnaa'u llaahi markay leeyihiin waxay u jeedaan abnaa'u ambiyaa illaah mudaaf baa qadaran nebiyadii ilaahay ubadkoodii baanu nahay laakiin wejigaasi kollayba waa daciif kanaa ka roomba kanaaba ka room waayo dee raddiga lagu radinayaa laga garanaya inaan muraadku ka ahayn markii la radinaayo maxaa lagu yidhi qul falima yucadibukum bidunuubikum nebiyada ilaahay ubadkoodu hadday dembaabaan dee waa la cadaabaa sooma nebi nuux ba inankiisii markii uu dee gaaloobay dadkii la halaagayaa lagu daray sooma yaa bunayyar ka macanaa walaa takun maca alkaafiriin qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illahi ila man raxim wa xaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin marka dee hadday u jeedi lahayn naxnu abnaa'u ambiyaa'i illaahi jawaab umay noqoteen falima yucadibukum bidunuubikum waa caddaan filaya haddii muraadku sidaa ahaan lahaa raddi tani uma noqoteen marka idan taasi muraad maa tafsiirka noocaasee saa odhanayaa waxa weye isagu waa halad yacni waxaa soo hadhaya labada wejiye kale weji kale culamada qaar waa mareen inay yidhaahdaan naxnu abnaa'ullah bimacnaa waxay u jeedaan khaasatuhu dadkii xulkaha ilaahay doortay allah ka agdhowaa baanu nahay taasina waxay u noqonaysaa macnahan oo kale sida loo yidhahda bay yidhahdeen abnaa'u dunya iyo abnaa'u alaakhira yacani ku khaas bay yihiin waxay la macno noqonaysaa untan ka abnaa'ihi fi alqurbi waalmanzila wahuwa huwa kaabina fi alraxmati waashafaqaa sidanoo kale ayay markaa iyaduna u fasirmaysa wa axibbaa'uhu kuwa allah jeclaa baanu nahay qul waxaad tidhaahdaa lahum yaga waxaad ku tidhahdaa yaa muxammadu muxammadow yaa nebiy allaahi baa fiicnayd inuu yidhaahdo saynu hore usoo sheegnay u baraarujinnay falima yucadibukum bidunuubikum muxuu idinku cadaabayaa bidunuubikum bisababi dunuubikum dembiyadiinna sababteeda muxuu idinku cadaabayaa in sadaqtum fii daalika haddaad taa ku run sheegaysaan muxuu idin cadaabayaa walaa yucadibu alabu waladahu walaa yucadibu mana cadaabo alabu aabe ma cadaabo waladahu waladkiisa ubadkiisa ma cadaabo walaalxabiibu xabiibahu ka cid jecelna ciduu jecel yahay ma cadaabe muxuu idin cadaabaya marba hadduu idin cadaabay oo adduunyadana idinku cadaabay oo qaarkiin ka dhigay daahiro iyo doofaaro qaarkiin dhulka la gooyey qaarkiin cuquubaad kale lagu salliday aakhirana idinku cadaabaayo oo aa idinka laftiinu qirateen lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda yani naartana taaban mayso maalmo macduuda mooyaane oo aakhirateen maalmo in laydin cadaabayo aakhirateen aakhirana ifyo aakhiraba in laydinku cadaabaayo maadaama markaysaga sidaas ay u jirto yani waxay caddaynaysaa in ubad ilaahay aydan ahayn kuwa axibbo ilaahay jecel yahayna aydan ahayn waqad cadabakum waa idin cadaabay adduunyadu idinku cadaabay aakhirana waa idinku cadaabi doonaa fa antum kaadibuuna been baa ku sheegaysaan beenawaasiyaatihiin bal antum basharun waxaa tihin bini aadam minman khalaqa ay min jumlati man kuwii markaa duuduubkooda iyo jumladooda ka mida khalaqa ilaahay abuuray oo min albashari bini aadama minman khalaqa ay min jumlati man khalaqa yani markaa min jumlati man khalaqa yani jumlada cidduu abuuray ka mida oo min albashari bini aadama lakum maa lahum wa calayhim maa calayhim lakum waxaa idiin sugnaaday maa lahum waxa u sugnaaday bini aadamka ama makhluuqaadka u sugnaaday ya wa calaykum korkiinana waxaa ku sugnaaday maa calayhim waxa korkooda ku sugnaaday wixii laga rabaa idinkana idinka rabaa wixii lagu ciqaabaya yani dembiyaday la yimaadaan wixii lagu ciqaabaya idinkana laydinku ciqaabaya yakfir liman yashaa yakfir waa u dembi dhaafaa ilaahay liman yashaau kuu doono inuu u dembi dhaafo almakfirata lahu uu doono mafcuulkii waa kaa qadaray mafcuulkii yashaau sida badan yashaau mafcuulkeeda waa la xadfaa hmm, siyaaqa laga garta yakfiru waa u dembi dhaafaa liman yashaau kuu doono almakfirata lahu dembidhaafka u dembi dhaafaayo uu doono ilaahay waa u dembi dhaafaa wa cadaabaya man yashaau kuu doono tacdiibahu cadaabkiisa uu doonana waa cadaabaya laa ctiraada calayh ictiraad la ictiraadayo oo hadalkiisa laga hor tegayaa ama la bushinayaa ma jiro hadalka ilaahay cid bushinaysa ama ictiraadaysa ama ka hor imanaysa ma jirto walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahuma walilaahi allahu quro waxaa u sugnaaday mulku samaawaati cirarka yeelashadooda waalardi iyo dhulka yeelashadiisa wamaa baynahumaa iyo waxa cirarkaiyo dhulka udhexeeya yeelashadooda wa ilayhi almasiir xagga allah oo keliyu noqodku ahaaday almarjic noqodku ahaaday marka hadalkii ay sheegteen allah waa buriyey waxaana la caddeeyey butlaankiisa ayaa la caddeeyey ilaahayna wax u bada inaba male lam yalid walam yuulad waxayna hore u yidhaahdeen ciisa markaa ibnullaahi ah ayaa kiristaanka qaarkood yidhaahdeen yuhuudduna waxay yidhaahdeen qaarkood cusayrun ibnullah cusayr baa ina ilaahay suuratu tawba aynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala maqaalaadka kufriga ee khuluwiga talaxtagga ay ku hadleen bay ka mid tahy yaa ahla alkitaabi ahlulkitaabow qad jaa'akum xaqiiqe waxaa idiin yimi rasuulunaa rasuulkayagii muxammadun muxamed ah yubayinu lakum xaaluu idin caddaynayo idin yimi sharaa'ic addiin sharaaicda diinta iyo axkaamta diinta uu idin caddaynaayo calaa fatratin min arusul ay calaa inqitaacin min arusul kala go rasuulladu ay kala go'een calaa fatratin ay calaa inqitaacin kala go idinku caddaynaayo ama xaalu kala go ku sugan yahay ama kala go'a ku sugnaydeen uu idin caddaynaayo waxaa laga xaalaynayaa damiirka lakum ku jira baa laga kala go' xaalaa ku sugnaydeen inqiaacin kala go'aasoo min arusuli ay kaa'inatin min arusuli inqiaaca markaad ka sifaynayso kaa'inin baad odhan fatratin haddaad ka sifayso atii asalka ahayd ee dee markaa ku sugnayd ee qur'aanke waxay noqonaysaa kaa'inatin fatradaasoo kaa'inatin min arusuli rasuullada xaggooda ka ahaato ka soo bilaabantay oo rasuulladii ay kala go'een oo rasuulkii horena tegey mid dambana weli aanu iman id lam yakun baynahu wa bayna ciisa rasuulun sababtuna waxay tahay nebi muxamed iyo nebi ciise zamankii u dhexeeyey dhexdooda ma ahaanin rasuulun rasuul ma ahaan rasuul markaa nebi maxamed iyo nebi ciise u dhexeeyey ma jiro wa muddatu daalika muddada markaa fatradaasi inqitaacaasi wakhtigu ahaa ee bimacnaa zamankaa u dhexeeyey nebi ciise iyo nebi maxamed u dhexeeyeyna hamsu miatin wa tiscun wa sittuuna sana waa shan boqol iyo sagaal iyo lixdan sano waa shan boqol iyo sagaal iyo lixdan sano weeye an taquuluu ay lianlaa taquuluu waxaa rasuulkaasi idinku yimi ama wuxuu rasuulku idinku caddaynayaa labadu way sii kala dhasheen ume an taquuluu ay lianlaa taquuluu si aydaan u odhan idaa cudibtum marka laydin cadaabo darfiya maxda ka dhigo haddii darfiya maxda la yidhaahdo jawaab uma baahna lakiin haddaad tidhahdo waa daraf koobsanaayo macno shardi wuxuu u baahanayaa jawaab buu u idaa cudibtum marka laydin cadaabo ama wakhtiga laydin cadaabo si aydaan u odhan maa jaa'anaa nooma imanin min bashiirin mid noo bushaareeya faciil bimacnaa mufacil ay mubashir walaa nadiirin iyo mid noo digaa toonna nooma iman si aydaan u odhan min waa zaa'ida waxaa loo jeedaa yani waxa macno khaasa faaiideyn mayse tawkiid bay faa'idaynaysa tawkiidkana waxay akidaysaa cumuumka markaysagaa yacni ku jiraa nakiradan siyaaqu nafyiga dhacday nakira fi siyaaqi nafyi waxay faa'iidaysaa umuum bay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa marka nakiradii siyaaqu nafiga dhacday cumuumkii ay faa'iideynaysa daahirka ku ahayd bay nas ka dhigaysaayo ay adkaynaysaa oo dee waxa weeye mawaadicda nakira fii siyaaqi nafyi cumuumka naska ku noqoto waxaa ka mid ah ida ziidat qablaha min wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru ida buniya aw ziida min munakaru aw kana siiqatan laha nafyu lazim saddexdii suuray ka mid nakira fii siyaaqi nafyi ay ku noqon jirtay cumuumka nas bimacnaa sariix ku noqon jirtay macno cumuum mooye wax kale markaa ma aqbalayso marka taasay tawkiidinaysa marka cumuumka waa laga qaadan lahaa haddii aan mintaba la gelin oo la odhan lahaa maa jaa'ana bashiirun walaa nadiirun laakiin markii min la geliyey waxay noqotay mid markaa cumuumka ku caddaato macno kale aan aqbali karin oo xataa ixtimaal daciifa aanu geli karin in cumuum ay ka baqato faqad jaa'akum xaqiiqe waa idin bashiirun ay mubashirun mid bushaareeyaa idin wa nadiiru ay wa mundiru mid ayaa idin bashiirkiiyo nadiirkaba rasuulka ah calayhi salaatu wasalaam falaa cudra lakum idan wax cudurdaari markan idinma sugnaan marba hadduu markaa bashiirkiiyo nadiirkiiba idin wallahu allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu yahay mid u awood badan buu yahay wa minhu tacdiibukum waxaa ka mida cadaabista uu idin cadaabayo in lam tattabicuuhu haddaa rasuulka raaci weydaan cadaabka uu idin cadaabayaana waxay markaa ka mid tahay waxa uu allah awoodayo ayay ka mid tahay halkan uu inoo sheegay yacni fatrada fatrada waxaa la yidhaahdaa wakhtiga laba rasuul u dhexeeya oo rasuulkii horena taga rasuulka dambena aanu soo bixin ayaa layaha zamanu fatra la yidhaahdaa zamanu fatra taasaa la yidhahdaa nabi maxamed iyo nabi ciisena wakhti badan baa udhexeeyey culammadooda isku khilaafaan taxdiidku intuu yahay inta udhexaysa tanuu inoo keenay waa qowl aqwaasha ka mida shan boqol iyo sagaal iyo lixdan sana udhexeeyey waa la yidhi lix boqoloo sana udhexeeyey waa la yidhi shan boqol iyo lixdan baa udhexeeyey waa la yidhi shan boqol iyo afartan baa udhexeeyey waa la yidhi afar boqol iyo dhowr iyo soddon baa udhexeeyey waa la yidhi yacni aqwaal badan baa ku sugan aqwaal badan baa ku sugan salmaan waxaa markaa ku sugan saxiixulbukhaariga inuu waxa udhexeeya situ mia sana lix boqoloo sano ayaa udhexeeyey lix boqoloo sana udhexeeyey saasaa saxiixulbukhaari ku sugan isagoo salmaan sheegaayo aqwaasha noocaasee kollay kala duwan baa ku sugan marka waa dee qarniyaal markaa mutacadida quruun baa udhexaysa afar boqoloo sano ilaa lix boqoloo sano inta udhaxaysa ayaa aqwaal kala duwan laga yidhi taarikhdan hadda kiristaanku ay tirsadaan waxba laguma binayn karo waayo intaasoo goor bay beddeleen taarikh dhowran ma aha taarikh ilaa shan ma aha waa taarikh ay markaa ku tasarrufeen ha yidhahdaan waxaanu ka tirinayna dhalashadii ciise ha yidhahdaan laakiin way ku tasarrufeenoo siday doonaan bay u galeen yaraal cadiida ayaa lasoo naqliyaa inay markaa bedeleen saasa awadeed iyada waxba laguma dhisi karo halka la yidhaahdo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka qaar ay yidhaahdaan wuxuu dhashay shan boqol iyo kob iyo toddobaatankii taarikhda markaa kiristaanka ee miilaadiga yacni mid wax lagu dhisi karo ma aha aqwaasha culammaduna saasay isu khilaafsantay calaa kulli xaal zaman badan baa udhexeeyey zaman badan baa udhexeeyey rasuul udhexeeyeyna ma jirin bacdibaa waxay yidhaahdeen afar rasuul baa udhexeeyey nebi ciise iyo nebi muxamed saddexda markaysaa waxaan yani laynoogu sheegay suuratu yaasiin iyagoo laysku khilaafsanyay ma rusulla ilaahayba mise waa rusulu ciisa aqwaali ay ku sugan tahay qowlka marka la yidhaha bay ahaayeen ciisena way ka dambeeyeen la yidhaahdo labadaa qeydba marka loo dhigo waxay yidhaahdeen waa rasuulle ka dambeeyey ciise mid afraadoo kalena waa yidhahdeen waa u dhexeeyey waxaana loo nisbeeyey cabdullahi bnu cabaas laftiisa ayaa loo nisbeeyey inuu yidhi afar rasuul baa dhexeeyey saddex waa kuwa ka afraad ma garanayo bacdi kalea yidhi ka afraadna waxaa la odhan jiray khaalid ibnu sinaan baa la odhan jiray ya bacdi kale ayaa saas yidhi calaa kulli xaal aasaarta noocaase kollay ibnu cabaas laga sheegaayo waxaa laga yaabaa kollay inaynay ka sugnayn baa suuragala fardan wa taqdiir haddii laga soo qaado inay ka sugan tahayna waxaa lagu xambaaraya xadiiska nebiga inaanu yani markaa arkin ama markaysaga inaanu xasuusnayn oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa sheegay xadiiska saxiixaynka ana awla nnaasi biciisa bni maryam liannahu laysa baynii wa baynahu nabiyun bukhaariyo muslim baa soo wariyey nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ciisa bnu maryam anaa ugu dhowo ugu xaqnimo badan liannahu laysa baynii wa baynahu nabiyun waayo anigiyo isaga nebi nooma dhexayn marka saas aawadeed saxdu waxay tahay waa in nebi maxamed iyo nebi ciise aan nebi u ahlufatra xukunkoodu wuxuu ku xidhan yahay balaq inuu gaadho iyo nadaaro iyo inaanu gaadhin ayuu ku xidhan yahay haddii waxa weeye ahlufatraha fatraha nadaara ay gaadhay oo walow min atbaaci rusulba ha ka gaadho oo towxiidku inuu xaq yahay shirkigu baatil yahay u caddaatay waxay noqonayaan qaar la cadaabayay noqonayaan ay diideen oo markaysaa khilaafeen oo shirkigiisaga iskaga sugnaadeen qaar la cadaabayay noqonayaan haddii wax nadaari aynay gaadhinna kuwa aakhire la imtixaanayay ka mid yihiin amruhum ila allah waxaana soo aroortay axaadiista qaarkood in la imtixaanayo aakhire marka lagu imtixaano cidda imtixaankaa ku baastaa la jannaynaayo cidda imtixaankaa ku dhacdana la cadaabaayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk